الحليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون suuraة اlambiyaa waa makiya macnaa makiya marka la yidhaahdo waa qur'aankii ilaahay uu soo dejiyey intaa rasuulku maka aanu ka tegin ee aanu hijroonin aayaadka suuraddu waa boqol iyo laba iyo toban aayadood weeye ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku baraarujiyey bini aadamka amaba khalqigaba saacadda la xisaabin doono oo dadka lasoo wada celin doono acmaashoodana lagu abaalmarin doonaa inay taagan tahay oo shay dhacawa uu yahay allah wuxuu yidhi subxaanahu iqtaraba waxaa u dhowaaday linnaasi dadkii waxaa u dhowaaday xisaabuhum xisaabtoodii xisaabtoodiibaa u dhowaatay macnaha qaruba weeye iqtaraba waxaa u dhowaaday linnaasi dadkii xisaabuhum xisaabidoodii la xisaabi lahaa ayaa u dhowaaday amba u dhawaatay walxaal buu u dhowaaday hum dadkuna fii gafla mooganaan ay ku sugan yihiin walxaal hum awaagoodku waa aslah oo dalaalay ku sugan yihiin yacni uma camal falaya ila qofka shayga ku soo socda waa inuu waxu diyaarsadan yihiin waa inuu waxu diyaarsado laakiin dadkuumay diyaargaroobin baa ilaahay sheegay subxaanahu watacaala mucriduuna kuwii ka jeestan yihiin oo khabar labaadba ka dhigaysa mucriduun kuwii ka sheegtay waan baa ilaaha subxaanahu watacaala canha aw can imaaniha aakhiro rumaynteeda waa ay ka teegsanayaan baa ilaahay yiri subxaanahu watacaala walaa diri adalkiibaa sidaasa maa ya'tiihim uma yimaado min dikrin ay dikrun ninkani waa sila faacilka ayaa maaragtay lagu siyaabiyey maa ya'tiihim uma yimaado min gusrin aw gusrin waxyii uma yimaado min rabbihim xagga rabbigood yimaado dikrigaas amba waxyigaasu muxdas mid la cusboonaysiiyey ah muxdas cusub ay jadiid macnaha sheedetinkiisa ayaa cusub ilaa hadduu uga yimaado istamaacuuh way maqleen oo way dhaweyseen walxaal bay dhawaysteen hum ayagu yalcabuuna ay iska cayaarayaan oo ay dheendheelayaan haddan oo muxdaskan kuma tusayo in qur'aanku uu makhluuq yahay macnaheedu waxa weeye waa jadiid macnaa kitaab cusub oo kutubtii hore ka dambeeyey ayaa alla ku soo degsiiyey waayo ibnu cabaas waa kii lahaa maa lakum tas'aluuna ahla alkitaabi cannaa biaydiihim waqad xarafuuhu wabadaluuhu wafaaduu fiihi walaqasuu minhu wakitaabukum axdatu lkutubi billah axdatu lkutub macnaa kutubta kii ugu dambeeyey ee ugu cusbaayen maa yaatiihim uma yimaado min dikrun aw dikrun waxyi ugama yimaado min rabbihim xagga rabbigood waxyigaasoo muxdas mid la cusboonaysiiyey ah waa ismafcuule ilaa haddiise uga yimaado istamacuuhu way naqleen walxaal bay naqleen hum haddana yalcabuun kuwa iska cayaarayo iska dheeldheeraya ay yihiin laahiyatan xaal ay tahay tay mashquulsan tahay ayay iska cayaarayaan quluubuhum waa laahiya waa mid yaxmuugan oo aan waxbaba weri haynin oona xaalaynayna laahiya xaal ay tahay mid iska mashquulsan quluubuhum qalbiyadoo jira ayay iska cayaarayeen amba ay dhegeyste wa asaruu waxay siraysteen annajwaa faqid xumaan iyo gaalnimo ayay ku faqeen oo inoo iman doonaa waxay ku faqayaan wa asaruu waxay siraysteen annajwaa faqid bay siraysteen shadajad alladiina kuwii baa faqad kiraystay ila wa asharuu wowgaasaynu faacil ka dhigin alladiina kuwii baa kiraystay faqa dalamuu dulmiga falay kuwa dulmiga sameeyagoo xumaan layihi amba wa asaru najwaa jumladaasi kabar bay dhacaysaayo waxay odhanaysaa waaladiina kuwa dalamuu dulmiga falay asharuu waxay siraysteen annadwaa ayay siraysteen waa craab yadana inoo banaan weeye marka culamada qaarkood waxay qabaan waasaruu wa aladiina labadaba inay faacil iska noqdaano waa luqada carbeed wax laysuga yaqaano waxaanad odhan karaysaa waasaruu waxay siraysteen annatwaa faqid ayay siraysteen alladiina kuwa garamu dembiga fara ah. oo waa faacil ma og tahay wax luqada carbeed laysuga yaqaano culamada qaarkood iska calaamad wowga horena waa isku jiri kara maxay yidhaahdeen hal haadaa ay maa haadaa kani ma aha bay yidhaahdeen hal haadaa kani miyuu yahay rasuulkan wax kalaba ma aha ilaa basar qof mooyaane wax kalaba ma aha basarkaasoo mislukum idinka oo kala hal haadaa miyuu yahay bakani macnaa rasuulka ayay u toogaane ilaa basharun qof mooyaane qofkaasoo mislukum idinka oo kale ah macnaa wuxuu idin dheer yahay ma jirto risaaladu waa farin lasoo gaarsiiyey midnaba waxaa kaloo leeyihiin afata'tuuna ma waxaad u tegaysaan oo aada raacaysaan asixra ma sixir baad u tegaysaan iyagiibaa sidaa ku faqayay afata'tuuna ma waxaad u tegaysaan asixra walxaal antum idinku tubsiruun aada arkaysaan inuu ba yahay rasuulka saasay isleeyiin qaala wuxuu yidhi markaa rasuulka amba qul labada waa la akriyaa qaala wuxuu yidhi rabbii rabbigay yaclamu waa ogsoon yahay alqawla hadal baa uu alla ogsoon yahay alqawla hadalka alla waa ogsoon yahay faauna xaal ahaado qoolkaasi fi samaa samada dhexdeeda iyo walardi arlada dhexdeedaba hadal kastoo ahlu samaawaadka ay ku hadlaan iyo hadal kastoo ahlu arduhu amba arlada kuwa degana ay yidhaahdaan ilaahay wuu ogsoon wahuwa asamiic wahuwa huwa alla asamiic ilaaha maqalka badan weeye ee maqla wax kasta oo la maqlo alcaliim waa allaha cilmiga badan oo sawaalka ku ah wax kastoo hadal kastoo la yidhaahdo iyo sheego kastoo cidda kuri ay leedahay bal idiraab baa la yidhaahdaa kaa kaba saaray arrintaa hore oo iqbaari ma aha macnaa ka soo guud ka saara taawey qaaluu waxay yidhaahdeen macnaa idiraabu bal bilidraab hadii lagu yidhaahdo macnaheedu hadalkii hore ayaa la baabiinaya laakiin inta la baabiin maayo hadalkii hore inta laga tago ayaa hadal kale loo tallaabaya saasoo kale moog qaaluu waxay yidhaahdeen algaasu axlaamin algaasu axlaamin wa sabrun limubtada'in maxduusin kuwa qur'aanku bay yidhaahdeen kuwa qur'aankan qaaluu waxay yidhaahdeen huwa qur'aanku algaasu axlaam iyo urursigeedii weeye wa wax lahaa jamcu jubsin waxaa la yidhahdaa xasuuska markaad urursa gacanta ku xanteediso ayaa la yidhaahdaa qaaluu waxay yidhaahdeen huwa qur-aankuba algaasu axlaamin riyo maaragtay urursigeed weeye waa riyo layska soo urursada in baydan bal riyada maaha ee amba kaba kaalay taase istaraa maxamed baa abuurtay hu qur-aanka bal waa intiqaadi huwa isagu shaacir gaba waaweyn oo haddii aanu sidaa ahayn falya'tinaa ha noola yimaado fain lam yakun kadalik falya'tinaa ha noola yimaado biaaya aayad ha noola yimaado usyaanan la imaatin falya'tinaa ha noola yimaado biaayatin aayad ha noola yimaado kamaa maadan ayaa masdariya xarfiya ah amba isriya labadoo noqon karta isyaanan sidaa dhe isyaanan waa imaanshaha noola yimaado aayaadkaas imaanshahaasoo kamaa ursila alwaliin ay ka ursaali alwaliina almasdarka awlo weeye maaragtay kamaa ursila alwaliin ay ka ursaali alwaliina sidii loo diray kuwii hore oo kale aayaadka ilayna itwaanan hallayfan ya'tida ha noola yimaado biaayatan aayad biaayatin aayad ha noola yimaado itwaanan la imaansho la imaansho haaso kamaa ursila alwaluun ay ka irsaali alawaliina xusuushii hore sidii loo diray oo kale oo loola diri jiro ina aayaad la siiyo mucjisaad wax la allah wuxu uhi maa aamanat may rumayn qablahum ayagoo hortood min qarya qolo may rumaynin ay qaryatun maa aamanat may rumayn qablahum ayaga hortood min qarya ay qaryatun qaryadina may rumayn aayaadkaa loola yidhi qaryadaasoo ahlaknaahaa aanu halaagnay kasiko oo afahum ma iyaga inkaarku afahum ma iyaga kuwii horeba may rumaynine afahum ma kuwana yu'minuuna rumayn doona ma kuwana waa rumayn doona kuwii horaba aayaadkaasi kuu rumeeyey ma ay noqonina wamaa arsalnaa maanaan dirin nebi muxammadow qablaka adiga hortaa maanaan dirin ilaa rijaalaa rag mooyaane wax kale maanaan dirin raggaasoo nuuxuu aanu u waxyoonay ilayhin ayaga oo fas'aluu weydiiya ahl الdikri ay ahl اlkitaab ahlulkitaabka balweydiiye in kuntum haddaad laa taclamuuna kuwa aan ogseenen kuwa hore aan diri jira inay ahaayeen ooni rag inay ahaayeen ahl dikriga barsu'aala ahl cilmiga weydiiye wamaa jacalnaa kamaanaanu yeelin hum rasuuladaa aanu diray jasadaa qalfoof kamaanaan dhigin wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin hum rusushaasi jasadaa kid kamaanaan dhigin dhigin kasabkaasoo laa yaakiluuna aan cunin addacaaba cuntada aan cunin kamaanaan yeelin wamaa kaanuu manay ahayn khaalidiina kuwii waara oo weligood noolaanay ceedu waaliba waa idinbaan iska rusuusha ilaahaygaas waa iscelihi subxaana watacaala wax qariiboo lala yaabana ma aha allah wuxuu subxaana watacaala uma dabadeed sadaqnaahum waxaanu u xaqiijinay alla wacda ballanqaadkii aanu siinay oo ahaa ilaahay inuu iyadan u yiiliyo oo iyo cidda rumaysan badbaadiyana halaagana cidda ka hor timaada humma sabaqnaahum waanu u xaqiijinnay alwacda ballanqaadkii aanu siinayna oo makee ahaa faanjaynaahum wacdigii baaba kana oo faanjaynaa waanu badbaadinay hum awaaga waanu badbaadinay huwa waman duun baanu badbaadinay humkoo ku cadfan yihiina waman duun baanu badbaadinay nashaa'u aanu doono wa ahlaknaa waanu baabiinay almusrifuun kuwii xaqa beeniyo oo xadgudbi jiray waanu halaagnay baa ilaahay laqad ansalnaa waxaanu dejinnay ilaykum idinka waxaanu idinku soo dejinnay kitaaba kitaab baanu idinku soo dejin waa kitaabka qur-aanka ah laqad anzalnaa waxaanu dejinnay ilaykum idinka waxaanu idinku soo dejinnay dabow kitaaba kitaab baanu idinku soo dejinnay kitaabkaasoo ka kusoo fiihi isaga dhexdiisa uu ku sugan yahay waa qabar muqadama dikrikum sharaftiina waa kitaab sharaftiini ay ku jirto ay sharafukum fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay dikrukum salafkii afalaa tacqiluun kuwo caqlila miyeedaan ahayn afalaa tacqiluun miyaydaan caqli lahayn maxaa nicmadan ilaahay subxaanahu watacaala u qaadan laadiin bilqaabuul bini aadamkoo dhan buu sharafiya cidkas ka horrumaysa nabiy llaahi maxamed iyo quraysh buu ahaa wainahu ladikrun laka waliqawmika wasayfa tus'aluun qur-aankaas sharaf buu ahaa fiihi dikrikum waxaa ku sugan sharaftiina aba fiihi waxaa ku sugan dikrikum wararkiin ay xadiifikum diinikum waa lagu fasiray hooskooda macnahii wa kam qasamna ay wa qasamnaa waxaanu badarka ka tegnay alqasmu waalfasmu baa jira orayo lagu isticmaalo tulinta marka qasmigani waxa weeye shayga marka la kala tego kala duulo shayga indeganka si sia loo dhisto shayga qaarkoodna wiiska rijmaa u israaca qaarkood uu ciiraaco laakiin qasmiga marka laga hadlayo waa shayga isku kabo kala duulay marka tantana waa khabariya cibaaraduna waa litakfiir allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala wasan in badan oo badan saasay rumaysaa wasan ow wakasamnaa waxaanu halaagnay kam aw kasiira sidaa dhan haddaad kan tidhaahdo lama horaysiin karo khudaara yeelanaysaa waqasamnaa waxaanu halaagnay samcowka kuraa in badan baanu halaagnay oo min qarwa ah ummada ah qarwadaasu kaanad ahayd ahaatay haalima mid dalmifasay ahaatay baanu halaagnay wa ansha'naa waxaanu curinay bacdahaa ayada dabadeed qawnaa duul baanu curinay aakariina kale hadda waxaynu laqban karaa wakan badanaayo badanaa qasamnaa intaanu halaagnay min qaryatin qolo intaanu halaagnay badanaa qoladaasoo kaanat ahayd daalima mid dulnifasay ahayd oo wa ansa'naa aanu abuuray bacdahaa ayaga dabadeed qawmaa duul aanu abuuray aakhariina haye cadaabkii baa loo soo bandhigay markaasuu arkaya cadaabkii oo kasoo socda o arkaya allah wuxuu ihi falamaa marki axasuu ay dareeneen ba'sanaa cadaabkayaga markay dareeneen idaa hum idaa isla markiiba oo kitaabyadii isla markiiba hum ayagu minhaa ay min qarwatihim xaggii qaryadoodooda yarkubuun ciribta ayay kaga dhisteen arrasbu ah marka faraska la saaray waxa lagu dhistaa cirbaha ciribta ku dhisatmaqasinta fardaha ku baxsanaya marka faraska la fuuro waxaa lagu gudsiyaa cirbaha marka orod bay guraaraya gansanaya orod bay ku dhisteen ciribtay ku dhisteen baa falamaa xasuu markay dareemeen bacsanaa markay ogaadeen idaa isla markiiba hum ayagu minhaa yarkabuun way ku tacalluqaysaa ow minhaa ow min qarwatihim yarkubuun way ka yaacayaan baa ilaahay way ka cararayaan yarkubuun way kay cararayaan wasfi iyo orod bay ka samaynayaan baa ilahay yafiruuna haariruun laa tarkubuu hawaacina bas culubta ha kaga dhufanina laa tarkubuu hawaacina warjicuu noqda ilaa maa kii ku noqda jimcadii ilaa maa kii ku noqda oo kuraftoon lawdiinku nicmeeyey fiihi naagaba hortiibar nicmadiinni ku noqda wa ilaa masaakinukum quryihiinni dib ugu noqda lacallakum tus'aluun bisaw tus'aluu barkii wax laydiin weydiiyo oo nicmada ilaahay umhaqa la yidhaahdo dabadeedna halaagga laydinka toosiye waatahakumuu fajri waa la xaburayaa la og hayaa cinugaanu leeyahay nimcadii iyo farraqay soo noqday iska soowac laa tarkuduu hawaacina ciribka ha ku dhufaninaw takigu waa sida warujuucuu warujucuu noqda ilaa maa kii ku noqda tiriftum laydinku necmeeyo fiihi oo masaakinikum wa ilaa masaakinikum qoryihiinii ku noqda lacalakum tus'aluun barsi wax la idin weydiiye camaa kuntum fii abo waxay yidhaahdeen waa waylana allah halaaga yaga e innaa nagu kunnaa waxaanu ahay haalimiin kuwa haalimiina baanu ahay maxay qireen inay dhaalimiin ahaayeen waxay ku celcelinayaanun dhaalimiin baanu ahay dhaalimiin baanu ahay hayo dhaalim waan birnifa wautrik zulma fatub ila allah macnaa wamaa zaalat samay fuulin tilka qoraahdaasi maqaaladaasi dacwaahum fawladooda inay tahay yaa waylanaa inaa kunaa aalimiin kelmadaasinbuu ku cercelinaya famaa zaalat samay fuulin kulka waa ismi musaala maqaaladaasi odaahdaa inaa kunaa aalimiin bay ku dhacaysahay kuulka odaahdaasi amba maqaaladaasi samay fuulin dacwaahom inay tahay qawladoodii inay tahay dacwaahom inay tahay qawladooda weermada ay samaynayen xataa saasiba ku qawlinaya xataa jacalnaahum ilaa aanu ka dhignay waa la yidhi subxaanahu watacaala xataa jacalnaahum ilaa aanu ka dhignay maxay xasiidaa wax la goostay xasiid kuma ohan jirin waa xasiid sabuulka akuraysa jirtay xasiida wax la goostay xasiid ilaa aanu ka dhignay khaamidiina ka bego khaamidiina kuwa bakoolaan ka dhignay raamidiin kuwa baksiyey in ah dhaqdhaqaaq bay daayeen cod iyo dhaqdhaqaaq mid badan raamid marka la dhaahdo waa markuu socod iyo dhaqdhaqaaq labadaba daayo ilana soo cawadiisa hadallo ma jiro xubnaha dhaqdhaqaaqina waa midba ma jiro wamaa khalaqnaahu maanaan abuurinba alla yidhi asamaaa samada iyo waalarda arlada toona iyo wamaa baynahumaa wamaa waa ism mawsuul weeye asamaacda ayuu ku xidhan wamaa kii umaanaan abuurin baynahumaa labadooda u dhaxeeya laacibuun xaalaanahay kuwa iska cayooray waxaan u abuuray xaqribo iyo lilcibra umaanaan abuurin baa ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala ma arkaysa wax la yidhaahdo maalayacni iyo xikmad la-aan low aradnaa haddaanu dooni lahay an nattakhida inaanu weelanno lahwa wax lagu mashquulo ubad iyo wax lamida maa wilha laitakadnaahu waanu samaysan lahaysaa dilladanna asagada ayaanu ka samaysan lahay in kunnaa haddaanu nahay faa faaciliina kuwu sidaa yeeli lahaa masalan waxaa laysu ogsan yahay in had iyo jeer ale kuwan ahlu iyo ahlu shirki walcinaad qaarkood una ilaahay u nisbeeyaan awlaad iyo wixii la mida ah. marka allah wuxuu leeyahay subxaanau watacaala haddii aanu kaa dooni lahayn markaa shardigani ka dhalan mayso inuu ilaahay sidaa qoono arkaysa marka waxaadan ka samaysan lahayn agta yadana ilaahay leeyahy subxaanau watacaala oo kuwan ay yaqaanaan iyo wax kalaba walow aradnaa haddaan low aradnaa haddaanu dooni lahay an natakida inaanu yeelanno lahaa wax lagu mashquulo haddii aanu dooni lahay lastakhadnaahu waxaanu ka samaysan lahayn kaamil laduna in kunnaa amba maa kunnaa maanaan ahaana faaciluun culamada qaar ku fasiray amba in kunnaa haddaan ahaana faaciluuna kuwii saa samayn lahwigan waa wax lagu mashquulo unahay amba ha la yidhaahdo waa ubad amba ha la yidhaahdo waa oori iyo wixii lamid a marnaba maanaa yeelanin baa ilaahay leeyahy subxaana wa in kunnaa faaciluun ay maa kunnaa faaciluun waa tafsiir bacd salaf wariyeen oo sida mujaahid oo kale wuxuu leeyahay kulu shayin fi lqur'aani in fahuwa inkaarun bimacnaa ma ayay ka dhigan tahay baa isagu uu ku sabiibi og tahay marka haddii shardi laga dhigo laftigooda kama dhalanayso in arrintani ay dhacayso ilaahay wax u intamana bale naqdiku waanu waanu gannaa waxaanu ridnaa bilxaqa xaqa ayaanu ridnaa cala albaadili baatilka korkiisa ayaanu ku dhufana waa gantaal waa saaruuq xaqo markaa xaqu wuxuu maskaxda kaga dhacaya baailka oo baailka yastaxik wuxuu baatilku mudan yahay in la suuriyo laakiin waa in lagu dhisto barka aanu ka kici karin macasanib mark hadaad firdhiso ku dhufato ka hor firdhiso haba noqon maayo marka waa in laga dhirto halka aanu kasoo kici karan macnaa nafsi iyo baabilin baatilka waa in la jeeliyo allah wuxuu bal naqdisu waxaanu gannaa tubnaa bilxaqa xaqa waxaanu ku gannaa oonu ku turaa cala albaabili baabilka ayaanu dusha kaga dhisanaa fayadmahu wuu maskaxeeyaa dimaaga waa maskaxda fayadmahu wuu burburiyaa xaquhu baabilka ayuu burburiyaa madaxa ayuu caanaa ka dhigan fa idaa isla markaa uu nusuurada huwa baadilko ah, waa hog kii baabaa wey waa hog kii baabaa oo kaga wey walakum waxaad leedihiin kuiman ilaahay u nifteeya waxaan u cuusaminow alwaylu hoog baad leedihiin mimaa tasifuun ay min wasfikum maada masariyo ka mimaa tasifuun ay min wasfikum amba biwasfikum baa ku loogatay sifaysiisa ilahay aad ku sifayseen waxaanu cunsan walahuwa lilaahi allana wuxuu leeyahay man duul buu allaba leeyahay fi samaawaati ku sugan iyo wa filar iyo waman qaar buu alla leeyahay subxaanahu watacaala amaha walahuwa lilaahi man baa usugnaaday fi samaawaati waalard halkaas hoos ku taagay waman yu kuwa waman duulka cindahu alla agtiisa ku sugan waa malaa'igta laa yastakbiruuna kama kibraan oo kama santaagaan can cibaadatihi alla cibaadadiisa kama santaagaan walaa yastaxfiruun kamana daalaan walaa yastaxfiruun kamana daalaan sacad iyo daalkoona kama dareemaan yusabbixuuna wayay tasbiixsadaan alle oo waxaana cunta min bay ka hifaan allowla habeen iyo wanahaara maalinba laa yakfuruun ma gaalaan fusuurku waa gaal ma caatisaan laa yakfuruuna ma caatisaan baa ilaahay leeyihi subxaanahu watacaala am istakhaduu bale am istakaduu am ma waxay samaysteen aaliha ma ilaahyo ayay ka samaysteen min alardi arlada xaggeeda inkaarku kuma dhacayo inay asnaan samaysteen oo dhulka xaggooda ka abuurteen laakiin inkaarku wuxuu ku dhacayaa hum yunshuruun macnaa ilaahyaan iyagu waxba soo saaray bay ilaahya ka dhiganayaan allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala am istakhaduna waxay samaysteen aalihana ilaahyo ayay min alardi ilaahyadaasu hum ayagu yunshuruun soo saari doona iyag la low kaana hadday ahaan lahaayeen fiihimaa arlo samada iyo arlada dhexdooda hadday ahaan lahaayeen amba korkooda aalihatun ilaahyo hadday ahaan lahaayeen ila allah ilaahyadaasoo kayr llah iladaasi bimacnaa hayru weeye haddii kale macno kala kuusoo baxay markaasoo barkeed ka sutay aalihada marka allahna saasaa maaragtay aad arkaysa araabtii qowrada ha u qaadatay low kaana hadday ahaan lahaayeen fiihima wa iyo arlada dhexdooda amba korkooda ilaahyo ilaahay agaasoo ina allahu aw kayrullaahi alla qowrkii ahaaday macnaha ay ilaahnimadoodu dhab tahay cibaadada ay xaq tahay hadday inan lahaayeen lafasadataa way fasahaadi lahaayeen laakiin maamulka ilaahay unbaa iskale subxaanahu watacaala fasubxaana allah alle ayaa ka nasahan xumaan oo dhan allah rabbi carshi waa iskale oo rabbigiisa ah amaa kiibuu ka hufan yahay yasifuuna ay ku sifaynayaanay ilaahay u siiriyaan subxaanahu watacaala allah wuxuu yihi subxaana laa yus'alu lama weydiin doono alle camaa ay can iladii lama weydiin doono yafcalu uu sameeyo ilaahay wuxuu sameeyo muxuu u sameeyo lama yidhaahdo wahum ayagaa dadka ayaa yus'aluuna la weydiin doono isagu waa xaakim ayaguna waa maxkuumiyiin am ma waxay yeesheen min duunihi alla sokaduu aaliha ma ilaahyo ayay samayseen qul waxaad tidhaahdaa aatuu laka alaya burhaanakum bal bal balxikadiinna keena haadaakani kitaabkani dikru man mid warkii weeye dikru man mid warkii weeye amba sharafkii weeye macida ah macnaa kitaabkan aan sito iyo xaqan ila socdabu warkiisu yahay wa dikru man mid warkiisana weeye fadli wadikri man fadli iyo wadikri man mid dikrigiisa iyo warkiisa qabli aniga iga horeeyey falaa aktaruhum dadka badankoodii laa yaclamuuna ma ogsoona alxaqa oo fahum awagu mucriduuna kuwii kasta weeye wamaa arsalnaa maanaan dirin nabi maxameda min qablika adiga horta min rasuulin ow rasuula maanaan dirin ilaa habsi aan diray nuuxii waxaanu u waxyoonay ilayhi rasuulkaasi annahu ana alamra wasaaniya laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro cibaadaysi xaq tahay ilaa ana aniga mooyaane facbuduun icaabuda ayuu alla yidhi subxaana watacaala rihi alla amarkiisa unbaa yacmaluuna ku camal falaa wahum malaaigtu biamrihi alla amarkiisa unbaa yacmaluuna ayuunbay ku camal falaan baa ilaaha yidhi subxaana watacaala yaclam alla waa ogsoon yahay maa bayna aydiihim malaa'igta hortooda waxa ah ilaahay baa og wamaa khalfahum iyo wixii ka dambeeya rabbi waa ogsoon yahay walaa yashfacuuna umana orgeeyaan ilaa liman qof mooyaane irtadaa ilaahay raalli uga nooda in loo orgeeyo wahum ayaga malaa'igtu min khashyatihi ilaahay ka baqashadiisay ka baqanayaan daraaddeed mdkru mudaf ila mafcuul wamin khashyatihi ka baqashada ale dadku mushfiquuna kii la cabsanaayo weeye khashya waa lishfaaq way kala wara duwan yihiinoo khashyada waxaa la yidhahdaa waa bakas qofku ciduu ka baqanayo uu haddana weyneeyo waa alkhawfu maca atacdiim ayaa la yidhaahdaa alishfaaqana waxaa la yidhaahdaa waa alkhawfu maca alxadar maca alxadari watawaquc waxa weeye baqaad ka maaragtay kuuna waa cidda aad ka baqanayso una weynayso ishfaaquna waxa weeye waa baqad aad fulanayso waxa aad ka baqanaysaana inay kugu dhacaan wa hum ayagu min khashyatihi ka baqashada allahay ka baqayaan mushfiquuna kuwii la cabsanaya la baqa weeye waman mid kala qul yidhaahda ee minhum mid kaleba iska daawo malaa'igta ka mida waman yaqulka yidhaahda ee minhum malaa'igta ka mida maba dhacayso innii anigu ilaah mid la caabudo ayaan ahay min duunih alla sokadu fadaalika kaa sidaa sheegtay najdiihi waxaanu ku abaalmarin doonaa najdiih jahanama baanu ku abaalmarin doonaa kadaalika sidaas unbaa inajdiih ku abaalmarin doonaa avaalimiina kuwa aalimiinta ah marka waxaad garanaysaa kulu man qaala dalik waa sardu wa sardu laa yalsamu wuquucuhu markaa kama suurowdo malaa'igta inay taasi ka soo baxdo oo ilaahnimo seegtaan laakiin haddiiba ay dacdo wow markaa cid kastoo bini aadamku arrinta la timaadaana saasay mudanaya allah wuxuu subxaanahu wa tacaala awalam yara miyaanay ogsoonayn awalam yara miyaanay ogsoonayn alladiina kuwa kafaruu gaaloobay ana asamaawaati samaadka iyo waalarda arladuba kaanataa inay ahaayeen khatqaa kuwii guran oo aan samadana biyo ka iman arladana aanay geeda ka soo bixin amaba kaanataa inay ahaayeen khatqaa kuwii isku degsan wasamada iyo arladooda shay ku dhadsan bay ahaayeen dabeedna ilaahay uu kala fujiyey waa tafsiir amba kaanataa inay ahaayeen radqaa kuwii isu dhadsan ee qolada xaggeeda isugu dhadsan tahay inay ahaayeen oo dabadeed huma aanu kala dillaacinay tafsiirka ugu fiicani waxa weeye in sanaadka iyo arladu samaduna ay jurnayd oo aanay biyo ka iman jirin arladuna aanay joogo ka soo baxaynin culimmadu waxay leeyihiin qaraa-inta qur-aanka lagu garanayo waa inuu yahay ka xooga badan oo macnaheeda ilaah wuxuu ku xudfuuya wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xay marka waa qariinay leeyihiin natusaysa inaysa hal irmaanayn awalam yara miyaanay ogsoonayn sada kale awalam yara baa laga garanaya riwaduna waa cilmiya oo dee lama joogin oo bini aadan joogay may jirin xilliga ay waa wax waxyiga lagu ogaaday weeye awalam yara miyaanay ogsoonayn aladiina kuwa kafaruu gaalooday anna asamaawaati samaadka iyo waalarda arladuba kaanataa inay ahaayeen fadqaa kuwii furan furan oo samadana aanay biyo ka iman arladana aanay jooga ka soo bixin oo dabadeed fafasaqnaa aanu humaa ayagii macnaha aanu dildillaacinay sadxig waa dildillaacin oo sanadiina bii aanu ka keennay arladiina aanu ka soo saaray jeedo dadku ay ku intifaaxaan wajacalnaa aywa khalaqnaa waxaanu ka abuuray min almaa biyo xaggood ayaanu ka abuuray kulla shay shay walba shaygaasoo xayin nool oo noola ah hadba isaga biyaha ka soo jeedo amaba noloshuu kuba duwaha yaanay ka fursanin amaba kuba haalika ah makhluuquga duwa ee alla ka abuuray hala yidhaahdaba afalaa yu'minuun miyaanay rumaynaynin baa ilaahay lowi subxaanahu watacaala maxay kuwani alla u rumayn laayihii markaa fasxigu waa dildillaacin weeye ee samaduna ilaahay buu ka furay arladuna inay daba soo saarto wajacalnaa waxaanu yeellay fi lardi arlada dhexdeedana waxaanu yeellay rawaafiya buuro ayaanu yeellay maxaanu buurahaa u yeellay an tamiida ow lianlaa tamiida si aanay ula dhaqdhaqaaqin maada yamiid waa ruxan an tamiida ay lianlaa tamiida si aanay ula dhaqdhaqaaqin bihim ayaga wajacalnaa waxaanu yeellay fiihaa arlada dhexdeedii fijaaja fariiqyo wadooyin baanu yeelnay ka bedel subulaa geed baanu yeelnay waa dawriya in wey ijaadaa dariiqyo ayaanu yeelnay amba wadooyin subulaa wadooyin amba jidad baanu yeelnay wacallahum yahtaduun ay lika yahtaduun si ay u raacaan oo halkay ku socdeen ay igu gaadhaan waa hidaayadani ma atii kale ee waa halkay doonayeen inay ku goobsadaan weeye wajacalnaa waxaanu ka yeelnay assamaa'a samadiina waxaanu ka yeelnay sakfaa sakf saskan oo kale waa samada waa ugu arkay arlagu sakaf bay u tahay sakfaa baanu uga waanu ka yeelnay sakaf saqafkaasoo maxfuuda la ilaaliyey ashaabintu aanu gelaynin oo aan soo bacaynin oo sareeya maxfuudaa la ilaaliyey wahum haddaba dadku wahum dadku can aawaatihaa ay can aawaati samaa'i aawad maaragtay samada aawaadkeeda ay ku garan lahaayeen ilaahay waxdaaniyadiisa iyo kelimadadiisa mucribeyna kuwii ka jeestay wey ka jeestaan baa ilah ley subxaanahu watacaala o kuwa ku cibro qaato oo oogaba ma aha baa ilaahay yiri wa huwa alle alladii midka weeye khalaqa abuuray allayla habeenka iyo wanahaara maalinta oo shamsa qoraxda iyo walqamara dawixa kullun mid waliba intaa lasoo sheegay hadba kullun ayaxa iyo qoraxdu fii falak shay wareegsan ayay yasbaxuuna dabaashaan fii falak shay wareegsan oo mustabiir ah alfalak luqada carabiga waxa lahaa shay kastoo mustabiir ah ayay yasbaxuuna ayay dabbaashaan shaygaasoo dhex qaadayaan marka haadihi lahaa nuurun yakusuha xaraka ayaa mid weliba leeya dhaqdhaqaaq sawkaasa wuu leeyahay midbarba midka kale iftiinkiisa wuu ka duwan yahay wa kullun fii falakin yasbaxuun sanad shaygiisaa horaysabu mid waliba gabaalanaya ibnu kasiirku wuxuu leeyahay sanadkiisa si siweynaya ee yaduuruun ibnuqayim ibnu cabaas marka way soconayaan xarakay cuntantay leeyihin laakiin oraadan ay gaalada yidhaahdaan iyagaa saabit ah oo taagan oo ma wareegaan oo dhulkaa ku wareegaya waa boon kadib masalan ha qaadanina aragtida noocaasa ilaah wuxuu kuu sheegayaa inay socdaan socod iyaga u cuntana oo rabbi og yahay adoonin aad dooninayso bima fii kitaab illaahi wa sunnati rasuuliillah amaa kayfiyatu socodkooda iyo qaabka uu yahay ilaah baa inaga yaqaanaa adigo aragtidooda liwaay un oraha isticmaali allah wuxuu subxaana watacaala may dhaqaaqaan hoodhan oo qabeed gaalnimo qofka dhaxalsiin karta wey haddaad tidhaahdo qoraxda iyo dayaxu ma dhaqaaqaan oo ma socdaan anta kadaab ma arkaysa famucallimuka aladii callamaka biha kadaabun bal jaahilun marka lacalaka maaragtay isaaligaa waa lagugu cudur wamaa jacalnaa laakiin qur-aanka in badan baa ilahay ku sheegaya in maaragtay tahay qoraxda iyo dayaxuna soconayna aduu saa doonaysa u maarkaysa qalab baasoo ku soconay wamaa jacalnaa umaanaan yeelin libashar qofna umaanaan yeelin min qablika adiga hortaamoog muxamadow alxumba waaritaan xubkaa horraysay oo bini aadama waarta inay ma jirto waarina doonta cid kastoo adiga ka horraysayna waa dhimatay adiguna rususha ka horrey waadna waa min qablika alxumba wamaa maayeelin fi dunyaa kuwaran kullu man calayhaa qaalin wayabqى wajhu rabbika duljalaali walikraam afa in mit afa in mitu afa in mitu saasoo kale fahum alkhaalidoon marka ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay qabligu ma maayeelin oo afa in mita haddaad dhimato wamaata ayuu ficilkani ka yimi afa in mita lama odhan moogtahay afa in mita haddaad dhimato fahum khaaliduun afahum lkhaaliduun iyagu miyay waarayaanu muusiraya ayaciishuuna bacdaka laa yakuun bal haadaa kullu min alfanaa dadku way wada tegayaan kullu nafsin daa'iqat lmowt cid waliba way dhimanaysaa ma ogtahay masalan dhaca ma ayna la yaabo anaa cidna gaarido cid dad kastoo lala jecel yahay iyo mid kastoo lala neceb yahay intuba way dhimanaya marka la idhaado inay shaafici baa lahaa rijaalun an amuuta wain amut fatilka sabiilun lastu fiiha biawxadi macnaa rag baa waxay jeclaadeen inaan dhinto wain amut haddiise aan dhintaba fatilka sabiilun lastu fiiha biawxadi waa daruuq aanan keli ku ahayn waa daruuq rag uu wada marayna og tahay bal markaas ka ego imtixaanan bay iska tahay markaa dadku wanaagooda iyo masaalixdooda maaragtay diintooda iyo addunyadooda ay nidaarsadaan baa daruuri a soo wada imanaya waa la tegi doonaa kullu nafsin naf waliba balaad waa inta ilaahay jirku xukumay daa'iqatu lmawt mawtatiiba dhamin wey daa'iqatu lmawti mawtatiiba dhamin weeye wax la yaaba maaha hadduu dhinta iminkii maarata waddanka bixi waa ilaahay subxaanahu watacaala waxu dadkooda marinayo moogi marka dadku way kala dambaynayaanun waxaa muhima in dadku sida ugu wanaagsado waxaa ilaahay diintiisa iyo diintaada inaa ilaashato markaa diintaada aad ilaashato adduunyadaada wanaagsanna waad ilaashanaysa waxaad iska ilaalinaysaa inaad sukan oogto waxaad iska ilaalinaysaa dadka inaad ku disho waxaad iska ilaalinaysaa inaad dadka iska horkeento waxaad ka taxadaraysaa maaragtay sukan iyo dadka muslimiinta dhiigooda isku daato inaad ka shaqayso waxyaalahaasn dadka muslimiinta waa inay iska ilaaliyaan waa ina iska waa in la taxadaro waa inaad shar ka shaqayn shara ka shaqayn waayo dadka qaar baa waxay yihiin furayaasha sharka waana kufulada maaragta khayrka dadka waxaa ka mida maaragta kufulada sharka iyo furadaasa khayrka waxa rasuulku waa kuu lahaa ina min annaasi naasan mafaatiixu lishari magaaliibu lilkhayr dadka waxaa ka ah dad furadaasa sharka ah oo kufulada khayrka ah wa ina min annaasi naasan magaaliibu lilkhayri makhaaliqu lishari mafaatiixu lilkhayr dadkana waxaa ka ah qaar kufulada sarkooda ah fasarka xidha khayrkana furayaasha u ah markaa jamaaca dadka inkuugu xoogaroon ogdaas oo in diintana la walaasho diinkuna waxay ku walaagsanaan danta adduunya walaagsanaan dadku markay diin weesaan diin marka weesaan islaam dhagaa yihiin noloshooduna way walaagsanaanaysaan amnigaabaa kalfalaynin dadku walaagsanimo ku wada noolaanayaan way wanaagsanaanayaan markaa diinta ayaa asal ah walaalkaaga muslimku waxa kugu gudban baad garanaysa wax allaha jeclaadaysa ayaad garan bal maxaad u dilaysaa maxaad u dili arkaysa ciddii doonaysa ha ku fadhiisato kursiga adigu kuma adsaday soma qof muslim wanaagsan inuu ku yimaado un wey isna barribuu tegaya miskala soobalbuu tegaya waxaa ummadan aan marnaba u banaanayn oo xaaraamka ah in ummadan laysku baabiiyo oo laysku dhufto oo laysku dido oo arrin ay u baahan in layska ilaaliyo lagana taxadaro hana mushaarakayn kelmadna ha ku darsanin ummadaasi tan loogu fitnaynayo iyo dhibaato loo geysanayo tanna ilaahay agtiisa waayo maalinta qiyaamaha qofka muslimka qofka muslimkaa dilay markuu kusoo qabsan doona ka labta markaasuu ilaahay ku odhan doonaa yaa rabbi kalhu bima qatalanii ilaahayo balweydiye wuxuu ii dilay marka adigu maxaad kuga jawaabaysaa durusa marka qof muslimaad u qabto markaa fasaad iyo fisan midna waan laga shaqeyn baaraka allahu fiikum ummadda wanaageedana laga shaqeeyo ilaahay diinkiisana laga helo marka waa la ilaatanaanaya khalkalnimaki waa iska dhicisa waa caadi adina waa dhimanaysaa iskaalka horreya baa dhintay qaar ka dambe waa isaga alihi waa in looaaoa ha noqdo adaiisa hore ka noqoto cid wariba ilaahay lagu galay wa ilaynaa annaga xagga wagun baa turjacuun laydii soo celin doonaa xagga wagun baad usoo noqon doontaan baa ilaahay leeyay subxaanahu watacaala allah wuxuu yidhi waidaa ra'aaka hadday ku arkaan nabi muxamadow waidaa ra'aaka hadday ku arkaan alladiina kuwa kafaruu gaalooday in yastakiduunaka aw maa yastakiduunaka kaa dhigan maayaan oo kaa yeelan maayaan ilaa husuwa waxay ku dheeldheelaan mooyaane wax kale way doonaan ilaa husuwa oo maxay odhan doonaan dheeldheelkooda muxuu yahay ahaadaa makaasa ahaadaa makaasa alladii midka yadkuru sheegsheegaya ee ceegooya aalihatakum ilaahyadiina makana in yastaxi baynaka saadhigan maawaan ilaahu siwaa waxay ku dheeldheelaan mooyaan maxay odhan doonaan ahaadaa makaasa alladii midka yadkuru ceegaynaya aalihatakum ilaahyadiina ceegooya war makana sidaas odhan doonaa walxaal bay sidaa odhan doonaan hum ayaguna bidikri raxmaani allaha raxmaanka dikrigiisa waxuga rabi uu soo dejiyey aba sheegidda raxmaan la sheegada hum kaafiruuna kii ku kufriye ayhin khuliqa waxaa laga abuuray alinsaanu kii dadka ahaa min cajal degdeg baaba laga abuuray salkiismisigaadu siaasisayo umuurihiisa xikmad kuma isticmaalo wuu iska degdegaya wuu iska khalkal badaya iska yahay ilaahay wuxu uhi fa uriikum waan idin tusi aawaakuu aawaadkayga ayaan idinku su waa aawaadkiisa kowniga waa argoosa kadiisa ilaahay argoosto waa awoodda uu leeyahay oo falaa tastacdiruun waxba habasigsanimada ilaahay subxaana wayaquuluuna waxay yidhaahdaan baa alla yidhi subxaanahu watacaala mataa waa goorma haadaakani goormuu dhacaya alwacdu ballanqaadkani qiyaamo goormuu dhacaya in kuntum haddaa fi muminiina saadiqiina kuusu sheegay saasoo dhan doona maxaa ilaah yidhi subxaana watacaala low yaclamu hadday ogaan lahaayeen low yaclamu hadday ogaan lahaayeen alladiina kuwa kafaruu gaalooday haday ogaan lahaayeen cadaab xiina goorta laa yakufuuna aanay ku celin karaynin can wujuuhihim wejiyadooda annaara naarta aanay ku celin karaynin walaa can duhuurihim dhabaradoodana aanay ku cerirsaraynin oo walaahum aana aana yunsaruuna suu loo gargaaro hadday kulliga ogaan lahaayeen lamastacjalu sawaabta qadar cadaabtaa ma degdegsadeen amba arrintaa ma yidhaahdeen layaclamu hadday ogaan lahaayeen layaclamu hadday ogaan lahaayeen alladiina kuwa kafaruu gaaloode xiina goorka waktiga hadday ogaan lahaayeen laa yakufuun aanay ka celinaynin can wujuuhi nafsiyadooda camaara aanay ka celin karaynin walaa can dahuurin babarradoodana aanay ku celin karaynin oo walaa hum aanay ahaanayn yansaruuna kuwa loo gargaaro hadday xilliga ogaan lahaayeen arrinta ma yidhaahdoon amba cadaabkaa may degdegsadeen bal ta'tiihim way u iman doontaa cadaabkan ta'tiihim naarkani waa u iman doontaa dawata si lama filaana bay ugu iman doontaa dawata si filaana marka wsaan baa ta'tii way u iman doontaa saacadda him ayaga bal watatom xaal ay tahay mid lama filaana ayuu si maaragtay kada ah amba kusooboodaaba ugu iman doontaa fatabhatu way dawaxin doontaa amba way wareerin doontaa fatabhatu way wareerin doontaa hum ayaga way wareerin doontaa oo falaa yastabiicuuna ma kari doonaan sabdahaa xelintooda walaa hum mana ahaan doonaan yundaruuna kuwa loo kaabiyo walaa hum yundaruun mana ahaan doonaan kuwa loo kaabiyo oo taanis la siiyo ma noqon doonaan baa ilaaha yidhi subxaanau watacaala wallaahi laqad istahsia waxaa lagu dheeldheelay birasulin rasuulla ayaa lagu dheeldheelay min qablika adiga hortaa nebi maxamedow ilaahay waa sabir siinaya walaqad istahsia waxaa lagu dheeldheelay birasul rasuulle mid keliya maaha waa rasuulladan min qablika adiga hortaa maxaad u malaynaysaa qiyaamihii markuu dhaco nebi dan oo ilaahay oo qoon jiro u u diray qoonkiisu oo dhan uu u diray ayaa wuxuu imanaya qof qofkuna aana la soconin laysa macahu axad midbay laba la socota midbaa mid la socda midbay saxi la socota macnaha maaha in iyagu aana dacwadda ilaahay dadku gaarsiinin in asluubku ka xumaadeena maaha laakiin waxaad ogaanaysaa imtixaanka adiga waxaa lagu faray in dadka inaad gaarsiiso adiga kuma saaraa inay dadku xaqa qaataan oo aqbalaan adiga ilaahay taa kuma weydiinayo adiga waxa ku saaran dadkan xaqogaarkiisa weeye waxaaqa waxa hareereeyey markaa waxaaqa waxa hareereeyey iladiina kuwii waxa hareereeyey fakiruu ku dheeldheelay minhum rususa damirkaa celo fakiruu ku dheeldheelay minhum rususa kuwu quursaday maa kiibaa koobay faxaaqa waxa hareereeyey iladiina kuwii ah, fakiruu ku dheeldheelay minhum rususa maa kiibaa hareereeyey kaanuu ay ahaayeen bihi maagaba yastahzibuuna kuwi ku dhoondhoola eh, cadaabkay ku quursan jireen ay u cadaabo inaanu harooraynin ayaa harooreeye wey qul waxaad tidhaahdaa nebiyow man kuma ayaa yakla'ukum idin ilaalin doona billeyli habeenka iyo wannahaar maalinta kuma ayaa idin ilaalin doona min araxmaani allaha raxmaanka raxmaankaa kuma idinka ilaalin doona hadda ninkan markay bedel noqotaayo waana kuwa mufasiriinta qaarkood ay raajixaana waxaa tidhaahdaa kul waxaa tidhaahdaa mankuma ayaa yakla'ukum idin uraarin doona billayli habeenka uwa wanahaari min alraxmaani aw badala araxmaan ilaahay bedelkiisa min araxmaan raxmaanka waa idin bedeli doona aw badala araxmaani cid aan raxmaan ahaynoo idin ilaalinaysa waa iyo araxmaan ilaahay bedelkiisa amba raxmaanka bedelkiisa kumaa idin ilaalinayo marka ilaahay ilaalintan wuxuu ku isticmaalay bismihi raxmaan aw biraxmatihi ykhm ykhlaukum macnaha ilahay raxmadiisiibuu ka ilaalinaya bal e xelmaysaani hum ayago can gufri rabbihim rabbigoo gufrigiisa mucridoon kabarka wuxuu ku maaragtay arinkurka mucridiinta ku tacalooda baloo hum ayagu mucriduuna saas ugu xig kii ka kasta weeye can dikri rabbihim rabbigoo kursigiisa iyo gufrigiisaba am lahum balaalahuma waxaa u sugnaaday aalihatunna ilaahyo ayaa bal aalahuma waxaa u munqadica weeye bal eh alahum ma waxaa u sugnaatay aalihatun ilaahyo ilaahyadaasoo tamnacuhum ayaga ka ilaalin doonta cadaabtawada min duuninaa anaga sokow laa laa yastadiicuuna kari maayaan ilaahyadaasi nasra anfusihim lafahooda inay u hiiliyaan nasra anfusihim lafahooda umusraynkooda kari maayaan walaa hum mana aha minaa xagga yada yusxabuuna kuwa looga hiiliyo yusxabuun kuwa lagala saaxiibo oo looga hiiliyo ma aha nin baa ilaahay subxaana watacaala bal allah wuxuu subxaana watacaala bale waa ka kaalay kaasoo matacnaa waxaanu u raaxaynay haa-ulaa'i kuwaa mushrikiintaa waanu u raaxaynay wa aabaa'ahum aabbayaashoodna waanu u raaxaynay xataa baala ilaa uu la ku dheeraaday calayhim korkooda alcumur cumrigu ilaa u dheeraadu baan ku raaxaynay oo afalaa yarawna miyaanu arkayni annaa anagu naati alarda arladu inaanu ku imanayno nanqusuhaa xaal aanu soo yaraynayno min adraafihaa gacalladu islaamkugaa faafaya markaasuu soo gudagelaya ah, nanqusuhaa xaalaanatuunaan ku imanayno alarda nanqusu xaalaanu soo yaraynayno ha arladu min adraafihaa gacalladooda islaamkiibaa kasoo faafaya markaa kufrigiibaa ururaya oo joojinaya maal oo afahum lhaalibuun ma kuwan ayaa haalib adkaanaya kuwii horabada waa la soo tegiyey ma iyaga adkaanaya afahumul haalibuun ma iyagaa waa kuwa adkaada weligoodba haskorfarciyaan arlada ilaahay way ku soo waraan doontaa way ku soogmin doontaa wy il waxaa tidhaahdaa nebiyow inamaa undurukum waxaan idinku digaya inama waa maadi kaafadahayd iska ilaali inamaa waxaan idinku digaya bilwaxyi waxyi waayin baan idinku digaya wax idinku soogaya walaa yasmacu ma maqlo akullu kuwa wahala waa samca iska ulaali asamca waa mufradka la idhaahdaa akullu kuwa wahali iyo waxba ma maqlaan ma maqlaan adducaaa yeedhmada idaa maa yundaruuna marka loo digayo idaa maa yundaruun marka loo digayo ma maqlaan oo kuwan xaggudhaana qaadani wallaahi lain naskat hadday kaabato hum ayaga nasxa fus yar wey nasxa aarka buurtaa magarag waa fus taayar wey waa naas fukadaa waa mara fabashir mara walain masaka haday taabata hum ayaga nasxa iswar wa shay qalin baa loo sheegaa is faqad yafuuxu nisfu min dami lqasaari waa iswar cadaabkaas haday noosako waa istaa warb kuwa shareecada lagu buufinayo nasxa haday taabato istaa war baa ilaahi subxana wa oo min cadaabi rabbika rabbiga cadaabkiisa ka mida ah hadday taabato layaquulunna waxay odhan doonaan oo odhan doonaan waa samac laankaa godan waa waylanaa alla duuldarada wada innaa naw kunaa waxaanu ahan daalimiina ahay alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wanadacu waxaanu dejin doonaa almawaaziina miisaano ayaanu dhigi doonaa alqista cadaalad ah sawadaada cadaaladdiida amba camalkaa la miisaamayaa xaashiyahu ku qorawa waa la miisaamayaa qofka ayaa la miisaamayaa intaa waa nagu soo maray liywmi alqiyaama ay fii yowmi alqiyaama baanu dejin doona falaa tudlamu lagama dulmii doono nafsun wanakira fii siyaaqi nasmi falaa tudlamu lagama dulmii doono nafsun nafna shay a ah lagama dulmii doono wain kaana haba ahaado shaygaasi wain kaana shayu shaygu haba ahaado misqaala xabba iniyo yar misqaala xabba iniyo yar qadarku waa qadarka misqaalka misqaala xabba inin yar qadarkeed ba ahaado oo min khardal iniyaha ugu yar yar ah khardalku waa geed iniyihiisu ay aad u yaryar yihiin waa laga yaabaa meelahan dadka waxdawiidada ku aragtaan cudurada qaarkood bay ku daweeyaan ma og min khardal ah inuwa yaryar ah wain kaana wain kaana hadduu ahaado camalka shaygaasi misqaala xabba xabad qadarkeed hadduu ahaado misqaala xabba inuwa yar qadarkeed hadduu ahaado min khardal kuwa ugu yaryar ah atawnaa atawnaa waanu la iman doonaa bihaa atawnaa bihaa waanu la iman doonaa bihaa naftaanu ula iman doonaa bihaa nafta ayaan u sheegi sheegoodaas wakafaa binaa annawaa waana ugu sulan xaasibuun xisaabid baa ilaahay subxaana watacaala walaqad aatayna wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay muusaa nebi muuse iyo wahaaruuna waxaanu siinay alfurqaana baanu siinay kala saarito xaqa wa baatilka lagu kala saaro wa diyaaa iftiin siinay wa awaaru siinay shay lagu weensamo lagu cibro qaato intaba wuu u yahay lilmuttaqiin kuwa allahooda ka baqa subxaana wa sifadooda bal eeg alladiina mutaqiintaasoo yakshawna ka baqa rabbahum rabbigooda ka baqa xala bilgayri xaalakayn muqaa'idan canhum xali ku iyaga ilahooda ka qarsoon ilan iyaga ilaahay arki maayaane bilgayr isagoo ku sugan wahum ayagu min asaa wahum ayagu mushfiquuna kuu ka baqa weeye min asaaca sidaa dhe wahum ayagu mushfiquuna kuu ka baqa min asaaca wa haadaa kitaabkan qur-aankiina dikron waa waxyiga ilaahay subxaana watacaala waxyi weeye waa mid lagu weensamo dikrigaasoo mubaarakun la barakeeyey dikrigaasoo ansalnaa aanu soo dejinay hu isaga oo afa antum idinko lahu ay haada dikri ma dikrigan barakaysan ayaa munkiruuna kuwa bafurayo aa tihiin munkiruuna kuwa bafirsan aa subxaanaka allahuma bxamdika